nebi fii suurati saadna ilaahay sidoo kale waxauu ku yidhi wadkur ismaaciila walyasaca wada lkifli wa kullu min alakhyaar fi suurati saad aayadda afartan iyo sideed haddaba labadaas aayadood ayaa ilaahay ku sheegay nabiyullahi yasac calayhi salaam marka way caddahay inuu ahaa nebi min alambiya marka qoomka loo diray iyo xilliguu ahaa iyo bal waxay culummadu ka yidhaahdaan ayaynu qodobkan labaad kusoo qaadaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa dikru nasabihi marka xaggee buu galaa oo waxa weeye nasabkiisa iyo abtiriskiisa maxay ka yidhaahdeen culummadu qaala ibnu kathiir raximahullah waxa u yihi waxa uu yihi laga wariya can ilxasan sida uu ka warinaya isxaaq eh, maaragtay isxaaq ibn bishir iyo maaragtay ay ka warinayaan waxa uu yihi kana bacda ilyaas alyasa nabiyullahi ilyaas waxaa ka dambeeyey nabiyullahi yasa calayhim assalaam famakata maa shaaa allahu an yamkuta intii ilaahay doono ayuu joogay yadcuuhum dadka ugu yeeraya ila allah isaga oo haysta mustamasikan maaragtay mutamasikan isagoo ku dhegan biminhaaji ilyaas wa shariicatihi nabiyullahi ilyas manhajkiisii iyo shariicadiisii isagoo ku dhegan ayuu dadka ugu yeerayy oo in badan ayuu sii noolaa ayuu leeyahy xataa qabadahu llah ilaa uu ka dhintay uma khalafa fiihim alkhuluuf dad badan oo waxaa ka dembeeya markaa khuluufka waxaa la yahaha dadka aan wanaagsanayn waxyaalo badan oo fitanoo badan baana ka dhacay oo ka dambeeyey wa qatalu lanbiyaa nebiyadii bay dileen oo waxa weeye waxaa joogay bay dhaheen markaa nin dhaalima oo waxa weeye caniid ah oo melig dhaalima ayaa qabsaday waxaa kaloo yidhi ibnu kathiir wa yuqaalu waxaa la yidhi ina aladi takafala lahu dulkuf dhulkifli in in huwa taaba warajaca dakhala aljanna waxa weye marka waxa uu leeyahay ibn kaiir halkan nabi markaynu soo marnay dhulkifl nabiyullahi dhulkifl waynu soo marnay laakiin nin kaloo waxaa jiray dhulkifli la yihaahdo marka wuxuu yihi isku xilli bay ahaayeen ayaa la yihahdaa laakiin taariikhdu way dheer tahay oo waxaad moodaa inaysan ahayn wallahu aclam wa qaala maxamed ibn isxaaq waxa uu yihi alyasac waxaa la yihahdaa aabihii akhduum akhduub ayaa la yihahdaa alyasac ibnu akhdub ayaa la yihahdaa ayuu yiri oo magaciisa saasuu ku sheegay laakiin ibn eh, alxaafid ibn casaakir ayaa waxa uu kusoo guuriyey markuu ka sheekeynayey maaragtay kitaabkiisa taariikhda alyasac wuxuu yihi huwa alasbaad ibnu cadiy qabiilka ayuu galaa buu yihi asbaad ibnu cadiy ibn eh, eh, sutalm ayuu wuxuu marka gelinayaa si uu wado abtiris badan oo reer bani israiil u keenay mao badnaba oo markuu ibnu cadiga kabacdi hal odayday ayuu markaa wuxuu yidhi wuxuu galaa afrayim ibni yuusuf ibnu yacquub marka afrayimka nebiyo badan baa ku abtirsaday sida aynu soo marnay oo waxaa dhalay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam nabiyullahi yuusufna yacquub baa dhalay yacquubna isxaaq baa dhalay isxaaqna nabiyullahi ibraahim khaliil raxmaan baa dhalay waxaa kaloo la yidhi waxay yidhaahdeen huwa ibnu cammi ilyaas calayhim assalaam nabiyullaahi ilyaas buuba ilmo adeer ahaayeen oo laba walaalaha kala dhalay ayay dadka qaar leeyihiin waxaa kaloo la yidhi buu yidhi kaana mustakfiyan bijabali qaasiyuun min melaki baclabaka markuu nabiyullaahi ilyaas uu waxa weeye ka dhuuntay oo ka cararay melagii boqorkii markaa joogoo dhaalimka ahaa saynu soo marnay ayuuba la socday ba layidhi oo nabiyullahi yasac markaasuuba la socday ba layidhi markii nabiyullahi ilyas ilaahay maaragtay uu oofsaday ayaa kabacdi markaa yasac waxaa laga dhigay nebi saasay leeyihiin qaarkood laakiin allahu aclam ilaah baa garanaya daliil daliil uma hayna saxiixa laakin waa akhbaartii reer bani israa'iil qaarna waxay sheegeen in la oran jiray eh, maaragtay eh, sida wahab ibn munabi laga werinayo iyo keyrkiiba waxay ihahdeen wa kana alasbaabu bibaniyasa ay macnaha waa aqwaashii reer bani israail lakin sida saxiixa sida aad moodid maaragtay aqwaasha xaafid ibn casaakir iyo ibn kathir iyo kulli marka la isku keen keeno waxay leeyihiin kollay ilyas ayay isku dhowaayeen ama qaraabay ahaayeen oo ilmaha deer bay ahaayeen ama dadkii rumeeyey buu ka mid ahaa ama waxa weeye waa ka dembeeyey walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakin kolley waa nebi min alambiya uma dakara xaafid ibn casaakir waxa uu sheegay alyasaca ay macnaha aayadda qur-aanka waxay leedahay walyasaca marka alyasac oo la takfiifiyo waxay noqonaysa ale qaar baa waxay akriyeen alyaysaca wa huwa ismun waaxid marka alyaysac haddii la yidhaahdo allaysac wey waa lam wallaysac haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhaahdo alyasac labadaba waxaa loo jeedaa nabiy llahi alyasac alayhi salaam uma qaala ibnu kahiir raximahullah waxau yihi qaala ibnu jariir waxa uu yihi waxaa dhacday buu yihi ka bacdi markaa reer bani israa'iil fitankoodii ayaa batay markii nabiyullahi yasa calayhi salaam uu dhintay ayay fidno badan ku dhaceen oo mashaakil badan ku dhaceen oo waxa weeye dagaal badan iyo mashaakil badan bay galeen nebiye badanna waa dileen wa sallat allahu calayhim ilaahay baa markaa waxa uu u diray oo waxa weeye lagu ibtileeyey boqorro dhaalimiina oo jabbaariina markay nebiyadii laayeen ila awel nebiyaa loo soo diri jiray nebiyada waxa weeye kaana tasuusuhum alambiyaa ayuu yihi reer bani israail nebigu oo nebiba nebigu uga dambayn jiray kabacdi markay marka nebiyadii laayeen oo dhibaato sameeyeen ayaa markaa nebinimadii inta laga joojiyey ayaa waxaa qabsaday boqoro dhaalimiina oo waxa weeye dhibaateeyey oo maaragtay dhiiggoodii daadiyey ayaa ilaahay ku salid haddana waxaa loogu daray acdaa dadkii cadowyada u ahaa oo ka xoog batay oo addoonsaday oo dhibaato badan ku sameeyey ayaa haddana markaa lagu saliday oo dhibaato badan ayaa ku dhacday ilaa waxa weeye taabuutkii oo waxa weeye reer bani israa'iil ay haysteen oo nabiyullaahi muusa uga dhintay santuuqii ay ku jirtay maaragtay baqiyatu aali muusa wa aali haaruun mima taraka aaluha aalu muusa wa haaruun waxyaalihii ay ka tageen oo waxa weeye aahaartooda ahayd kabacdi marka ayaa laga qaaday marka reer bani israa'iil marka santuukaasi haysan jireen ba la yidhi markaasaa nasrigu u imaan jiray oo ay guulaysan jireen nimankii marka jabaabirada camaaliqadii iyo nimankii khatarta ahaa ayaa dib ugu soo noqday santuuqiina waa ka qaadeen iyagiina waa baabi'iyeen dhibaato badan bay ku sameeyeen kama taqadam ka bacdi marka wuxuu leeyahay falama kaana fi bacdi xuruubihim min ahli gaza gaza waa magaalada waxa weye bifatxi awalihi gaza in la yidhaahdo waxa wey waa magaalo oo waxa weye dhulkan maaragtay ardu shama xagga qorax udhac e, qorax kasoo baxa min mashaariq sham ayay ku taalaa waa magaalada hadda dhulkan falastiin oo waxa weye gaza la yidhaahdo waa magaalo macruufa oo waxa weeye u dhow bayt ulmaqdis iyo maaragtay waxay udhexaysaa maaragtay masr iyo casqalaanna way udhexaysaa ba layidhi oo min naaxiyati masr baynahumaa wa bayna casqalaan ba la yidhi xoogaa in loo socdo aduu dhowr mayl ayaa maaragtay ku jirta wa hiya min nawaaxi falastiin garbiyi khalazan casqalaan casqalaan bay xagga qorax dhaca ka xigtaa ba la yidhi waa magaalo marka macruufa gaza waa magaalo macruufa oo noocaasa waxaa ku dhintay ba la yidhi magaalada oo ay taarikh ahlu sheegeen hashim ibn cabdi munaf nebiga awowgii ayaa ku dhintay bay dheheen magaalada qabrigiisuna waa macruuf oo waa la yaqaanaa magaaladaasuu ku xabaalan yahay baa lii sida maaragtay yaxya uu leeyahay axmed ibn yaxya ibn jaabir waxa u leeyahay maata hashim bigaza wa cumruhu khamsun wa cishruuna sana nebiga awowgiis isagoo shan iyo labaatan jira waa awowgii aabihii dhalay isagoo shan iyo labaatan jira ayuu maaragtay halkaa ku dhintay ayaa la yidhi hashim ibn cabdimunaaf wey waa nebiga awowgii nabiga eh, maxamed ibn cabdillahi ibn cabdilmualib ibn cabdimunaaf wey ibn ibn hashim ibn cabdimunaaf marka waxa weye halkaas ayuu ku xabaalan yahay ayaa la yidhi waa magaalo macruufa marka oo waxa weye la yaqaano oo macruufa way ama casqalaan marka xiliyadaa dagaalkii markuu dhacay casqalaanna iyadana waa macruuf oo waxa weye iyadana waa dhulkan falastiin oo waxa weeye xaggan weliba masar xaggeeda xigtaa oo casqalaan waa magaalo macruufa iyadana oo waxa weye la yaqaan marka ismu cajami weeye ba la yidhi oo casqalaan hadeer ba waa tan lagu magacaabo culumo badan alxaafid maaragtay eh, xaafid ibn xajar alcasqalaani iyo raggaasba halkaa ayaa loogu abtiriyaa ba la yidhi marka waa dhulka culumo badan baa marka kasoo baxday oo halkaa loogu abtiriyo aad iyo aad u fara badan ayaa loogu abtiriyaa halkaa oo loo tiriyaa la yihahda halkaasay ka yimaadeen oo waxa weeye waa macruuf wey axaadiid baana ku sugnaatay magaalada oo nebigu markuu ka sheekeynayey sida loo furan doono iyo dagaaladu say udhici doonaan raggii taabiciintii iyo markuu nebigu ka sheekeeyey markii dambana saxaabo badan baa degtay oo waxa weeye halkaas waxa weeye ku dhimatay baa la yidhi oo waxa weye saxaabo badan baa ku xabaalan nebiguna axaadiis buu kaga sheekeeyey oo waxa weeye axaadiis baa kusoo aroortay inay maaragtay casqalaan iyo arrimaheeda waayo nebigu wuxuu yidhi awalu hada alamri nubuwatun wa uma yakunu khilaafa khilaafo iyo raxmad iyo naxariis ba ahaan doonta uma yakunu mulkan wa raxma uma yatakaadamuuna calayhi takaadum alxumur markuu nebigu ka sheekeynayay islaamka iyo dowladnimadiisa iyo say usii socon doonto wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ugu horeysa nebinimo wey iyo raxmad iyo wanaag khilaafadii baa ku xigta sida abubakr iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali kabacdi markaa waxaa imaan doonta boqoro iyo waxa weeye mulug oo waxa weye markaa isku layn doona oo waxa weeye dhibaato iyo mashaakil isgaarsiin doona ayaa imaan doonta markaasuu nebigu wuxuu yidhi facalaykum biljihaadi jihaadka ku dadaala wa ina afdala jihaadikum aribaad waxa weeye ribaadku waa meelaha dhufayska iyo weye wa ina afdala ribaadikum casqalaan casqalaan meesha la yidhaahdo ayaa ugu wanaagsan buyi meeshaa ribaadka ka dhiganaysaan marka casqalaan axaadiistaasaa kusoo aroortay iyo kuwo kalaba waana xadiis saxiixa sida sheekh albani raximahullah ku caddeeyey fi silsilati axaadiis saxiixa marka casqalaan iyo gaza iyo waa macruuf magaalooyinka la yaqaan weeye laakin macal shaahidkeenu hadda waxa weeye aynu udan leenahay oo aynu ula nimid mawducu shaahidka waxay leeyihin culummadu markii nabiyullahi e, ilyas dhintay oo yasac dhintay oo waxa weeye ay nebiyadii laayeen oo boqoro lagu saliday iyo muluug iyo dhibaato iyo mashaakil oo waxa weeye niman jaa ay qabsadeen ayaa aad loo laayay galabuuhum wa qaharuuhum calaa akhdihi waxay ka qaateen ba la yidhi marka nimankii camaaliqadii ayaa waxay ka qaateen marka intay soo weerareen oo waxa weye ay ka adkaadeen reer bani israa'iil ayaa waxay ka qaateen taabuutkii lagu gargaari jiray falamaa calima dalika maliku bani israa'iil fi dalika azamaan markuu ogaaday ba la yidhi in laga qaaday taabuutkii oo waxa weeye wanaagii ugu jiray oo waxa weeye loogu gargaari jiray ayuu dhintay ba la yidhi oo isla markiiba intuu suuxay ayaa naftii ka dhacday wa baqiya banuu israa'iil ba la yidhi kalghanam bilaa raacin iyagoon wax madaxa lahayn iyo wax waxa weeye maaragtay hawshooda gacanta ku haya ayay markaa waxay noqdeen ba la yidhi sida xoolahoo kale wax iska yaacaya oo waxa weye dowladnimadii iyo wixii oo dhan ayaa dhaaftay xataa bacatha allahu fiihim nabiya min alambiyaa yuqaalu lahu shamwil waa inoo imaan doonaa nebigaas ayaa markaa kabacdi loo soo saaray ba la yidhi oo shamwil la ohan jiray isaga iyo xisqiyaal iyo way inoo imaan doonaan insha allahu tabaraka watacaala fadalabuu minhum an yuqiima lahu malikan waxay u doorteen oo yidhaahdeen ka dalbeen in boqor loo soo saaro oo waxa weye nin hogaamiye oo waxa weye siyaasadda hogaamiye loo soo saaro oo ay markaa dagaalamaan waa qisadaasna waa inoo imaan doontaa waa qisada kusoo aroortay fi suurati albaqara oo waxa weye maratay id qaala lahum nabiyuhum in allaha qad bacata lakum daaluuta malika qisadaa weeye qisada kusoo aroortay halkaasu inoogu imaan doonaa insha allahu tabaraka wa tacaala uma qaala ibn katir wuxuu yihi raximah llah qaala ibnu jariir waxa uu yidhi fa kaana min wafaati yushac marka intaynu wafaadka ugelin iyo dhimashadiisa qisadiisa aad bay u gaaban tahay waxaa inooga caddaatay marka halkan oo ay leeyihiin culummadu horta way caddahay inuu nebi ahaa oo allihii subxaana qaadirka ayaa ku caddeeyey kitaabka qur-aanka oo way inoo caddaatay qodobka koowaad qodobka labaad waxaa inooga caddaaday inuu yahay nasabkiisu uu galo waxa weeye afrayim ibni yuusuf calayhi salaam qaarna ayba culummada leeyihiin wuxuuba ina adeer la ahaa oo waxa weeye laba walaalaa kala dhaleen nabiyullahi ilyaas calayhi salaam ayaaba laba walaalaa kala dhaleen amaa waxa weeye sida kale oo waxa weeye xilligu ahaa iyo cidda loo diray midna taariikhda laguma sheegin waxa weeye adilena looma hayo laakiin waxay leeyihiin culummadu waxa uu ahaa qoomkii loo diray reer bani israa'iil oo reer waxaan ka wadaa nabiyullahi ilyas dadkii loo diray oo degenaa xaggan maaragtay naaxiyadan u dhow dimishq oo waxa weye bacalabaka ay yidhahdeen eryada dadkii deganaa oo nabiyullahi ilyas loo diray oo rumeeyey ayuu marka dacwadii halkaa ka sii waday oo nabiyullahi ilyas calayhi salaam ayuu la wakti ahaa ayay qaar leeyihiin culummada qaarna waxay leyihin waa ka dambeeyey oo waxa weeye xilli dambe ayuu ahaa wallahu aclam lakin kolay qowlka ay leyihin ibnu jarir iyo maaragtay xaafid ibn casaakir iyo ibn kathir iyo inay maaragtay isku wakti ahaayeen ama isku dadkii rumeeyeyba uu kamid ahaa oo kabacdi markaas loo dhiibay isaga nebinimadii ilaahay u waxyooday ayaa maaragtay halkaas ku cad wy waxay leeyihiin marka ibnu kathiir waxa uu leeyahay meesha la nimankaa markay santuuqii qaateen oo waxa ay gacanta ku dhigeen ilaa iyo dhowr iyo maaragtay soddon sano ayay haysteen markaa oo waxa weeye agtooda uu yiilay calaa kulli xaal markaa muddo ka bacdi ayaa markaa dagaalkii intuu dhacay oo waxa weye sida ibnu jariiri ay soo guurinayaan ayaa dib looga adkaaday oo waxa weye dib looga qabsaday ayay leeyihiin wallahu aclam ilaah baa garanaya marka waa taariikh dheer oo reer bani israa'iil oo waxa weeye aan hadda lasoo wada koobi karin wey qaala ibnu kasiir raximahullah waxa uu yihi qaala ibnu jariir wuxuu yihi fa kaana min wafaati yuushac ibni nun ilaa an bacata allahu caza wajalla maaragtay eh, ninkii la odhan jiray shamwiil ibna ba eh, ibna bali waxayna leeyihiin markaa arbacamiata sana wa situuna sana marka nabiyullaahi nabiyullaahi yasac yushac nabiyullahi yushac waan soo marnay iyo ninka la yidhaahdo shamwil waxa udhexaysay baa la yidhi afar boqol iyo waxa weeye lixdan sano uma dakara tafsiilan taariikh dheer buu sheegay marka nabiyullahi yushac waa nebigii ku xigay nabiyullahi muusa calayhi salaam leannahu khadar isku xilli bay ahaayeen iyo nabiyullahi muusa laakiin waxaanu leey reer bani israa'iil markii nabiyullaahi muusa u dhintay oo waxa weeye tiihii laga baxay oo waxa weeye ay tihii ka baxeen waxaa gacanta ku dhigay baynu nidhi oo waxa weeye nebi looga dhigay oo hoggaamiyey nebiyullaahi yuusha marka wuxuu leeyahay ibnu jariir raximahullah wuxuu leeyahay markuu nabiyullaahi yuushac dhintay iyo kabacdi marka nabiyullahi yuushac waxaa ka dambeeyey nabiyullahi ilyas waxaa ka dambeeyey nabiyullahi yasac waxaa ka dambeeyey maaragtay sida inoo imaan doonta in la yihahdo xisqiyaal waxaa kasii kusii xigay marka oo kusii xigi doona ninkaa la yihahdo shamwiil marka ninka la yihahdo shamwiil ayaa marka waxa udhexaysay baa layihi shamwiilka inoo imaan doontaa iyo yuusha afar boqol iyo lixdan sano marka waxay leeyihiin culummadu xilligaa marka afartaa boqol iyo lixdankaa sano kolay dhexdeedii ama aakhirkeedii ayaa maaragtay yuushac uu ninka la yidhaha yasac uu kamid ahaa oo xilligaas nebiyadii lasoo diray ayuu kamid ahaa leanna sababtu waxa weeye nebiyo badan oo waxaa jira aan kitaabka qur-aankaana lagu sheegin taariikhdoodiina lahaynin oo waxa weeye aynu garanaynin nebiyadu marka waa badan yihiin saynu awal usoo sheegnay inayna ahayn silsiladan aan ka sheekaynayno inay tahay macnaha nebiyadii oo dhan inay xasri ku tahay oo lasoo koobay bal waxa weeye keliya waxaynu sharaxaynay intii uu ibnu kathiir ku sheegay maaragtay kitaabkiisa qasas alambiyaa oo waxa weeye ay caddaatay inay nebiye ahaayeen oo adilo loo helay ama waxa weeye loo helay aqwaashii selafka iyo waxa weeye siday ka yidhaahdeen maaragtay salaf asaalix oo waxa weeye taariikh cad noqotay oo culummadii ay caddeeyeen inay ahayd nimanka maaragtay nebiyadii ay ka mid ahaayeen laakiin wixii aan lagu sheegin kitaabka aan se loo haynin wax taariikhoo saxiixa ah, innaga markaa isku mashquulin mayno waayo nebinimada in la yidhaahdo hebel nebi buu ahaa oo loo sugo waxa weye arrin caqiidaa ah weeye rumayn baa ka ratimaysa in la rumeeyo oo waxa weeye la aamino oo waxa weeye maaragtay eh, loo duceeyo mar walba calayhi salaam la yidhaahdo ayaa ka ratimaysa marka sidaa daraaddeed arrintu waa caqiido marka waxaan sugaynaa intii nebiga calayhi salatu salaam axaadiistiisu ay sugeen iyo kitaabka qur-aanka wixii ku sugnaaday iyo wixii culummadu ay sugeen oo taariikhda ku sugnaaday nebiyadii reer bani israa'iil oo faraha badnaa marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay xilligaa muddadaa faraha badan marka oo dheer ayuu ku jiray nabiyullaahi alyasac laakiin lama hayo oo daliilna looma hayo taariikhdana culimmadu kuma ay keenin xilliga iyo taariikhda uu dhintay inta uu noolaa waxa weeye looma hayo wax daliile oo waxa weye mana uu keenin ibna kathiir waxa weye maaragtay eh, xaafid ibn casaakirna ma keenin oo waxa weye halkaa kuma ay soo aroorin xilliga ay dhinteen iyo taariikhda ay maaragtay dhinteen laakiin ibnu jariir saasuu leeyahay oo xilligaas faraha badan ayaa u dhexeeyey buu leeyahay isaga iyo nabiyullaahi yushac eh, oo waxa weye nabiyullahi eh, muusa ku xigay marka insha allahu tabaaraka watacaala qisadiisa aad bay u gaaban tahay nabiyullahi alyasac marka ilaahiyga subxaana qaadirkana waa ku sheegay marka waxaynu ka faa'ideynaa oo ka soo qaadanaynaa kow faa'idada ugu horeysa inay tahay caqiidadeenna ay ka mid tahay oo waxa weye aan horey usoo sheegnay in waxa weye nebi walba oo waxa weye ay sugnaato inuu nebi ahaa in la rumaynayo oo waxa weye aynu rumaynayno oo waxa weye nebinimadiisa aynu aaminayno oranaynana waa nebi marka nabiyullahi yasac wuxuu ka mid yahay nebiyada aynu rumaynayno waayo ilaahay baa ku xiriiriyey nebiyadii wa ismaaciila walyasaca wa yunusa waluda ayaa la yidhi marka maadaama nebiyadii iyo rusushii lagu xiriiriyey oo waxa weye lagu daray nebiyadii inaynu markaas rumayno ayaa maaragtay waajib inagu noqonayso waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo ka faa'ideynaa inuu ahaa nebi nebiyadii ka mid ah loo diray reer bani israa'iil ee aan cid kale loo dirin oo reer bani israa'iil inuu ahaa ayaa maaragtay aynu ka qaadanaynaa oo nebiyadii reer bani israa'iil buu ahaa haddaynu marka qowlka qaadanno inuu nebiyullaahi ilyaas ka dambeeyey ayay culummadu rajaxayaan ayna leeyihiin culummada inuu maaragtay xataa isku xilli ahaayeen oo xilligii nabiyullahi ilyaas uu maaragtay isagana ahaa oo isu soo gaareen bal qaarkood ayba leeyihiin saynu cadaynay inay ilmo adeer ahaayeen oo laba walaalaa kala dhaleen walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya oo waxa weye rabbigii subxana qaadirka ayaa garanaya laakiin xilligaa waxay leeyihiin kabacdi nabiyullahi yasac markuu dhintay oo waxa weeye diintii ay bedeleen oo dagaal ay galeen oo nebiyadii laayeen ilaahay waxa uu ku salliday maaragtay niman boqoraa oo dhaalimiina oo dhibaato badan u geystay kabacdiha markaa waxaa inoo imaan doonta marka haddii rabbi idmo xilligeeda markaynu gaarno nabiyullaahi xisqiyaal iyo iyagoo ka dalbanaya oo waxa weeye odhanaya noo soo saar boqor aan dagaalanno carruurtii waa nala ka qaaday waxa weeye guryihii waa nala ka dhacay waxa weeye ahalkeygii o dhan waa la addoonsaday noo soo saar marka aan dagaalanne oo waxa weye maaragtay e, nin boqora noo soo saar waatan markaa loo soo saarayo taaluut oo waxa weeye ay dagaalkiina kabacdi ka cararayaan oo ay dagaalkiina ka jeensan doonaan waayo nimanku aad bay cajiib u ahaayeen reer bani israa'iil inay daa'iman khilaafaan waxa weeye xukumka nebiga iyo waxa weeye nebigii loo soo diro iyo axkaamtii rabbaanigaheedo ilaahay uu soo dejiyey calaa kulli xaal markaa qisatu yasac calayhi salaam intaa ayay ku xig tahay waa qiso gaaban intaa marka ayaan kusoo gebagabaynaynaa rabbigii subxaana qaadirka ayaa garanaya sawaabta wixii khaladana ilaah baan uga toobad keenaynaa wixii saxana waxaan leenahay allihii subxaana qaadirka ayaan ku mahadinaynaa wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin